لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ku guda jirnay baabu ma jaءa fi الرuqى والتamaayim qala الإimaamu raximah الlah wاlruqى hiya alati ti wayaan tusamaa lagu magacaabo alcazaa'ima fi curfi الnaas waktigaa sheekuu noolaa ee kitaabka uu qoraayey ayaa dadkii waxa weeyaan halkiisaa joogay ama isku beledka ahaayeen waxay u yaqaaneen aruqa ayay u yaqaaneen alcazaaim qaala wakasa minha wuxuu ka soo reebay adaliilu daliilku maa qala min ashirki wixii shirki ka maran ruqyada shirkiga ka maran ee qofka lagu tufo qur'aan ama ilaahay magacyadiisa iyo adkaarta iyo ducooyinka faqad rakasa fiihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waa baneeyey min alcayn ishii ku dhacday in wax lagaga tufo walxuma iyo qaniyadii marka waxaynu tilmaanay darsigeennii hore ruqyadu inay tahay mid mashruuca oo bannaan haddii la helo afar shardi shardiga koowaad waxa uu yahay waa inay ka maran tahay mukhaalafaadka sharciga shirki iyo bidca waa inay ka maran tahay waxaan shay shaygan qofka lagu tufiya lagu akriya waa inuu yahay macluum lmacna mid macnihiisa la garanayo mar saddexaadka waa inaanu qofku aaminin amaanu ictiqaadin inay iyada lafteedu wax tarayso waa inuu aamino inay sabab tahay oo haddii ilaahay dawo geliyena ay dawo noqonayso haddii kalena aanay dawo noqonahayn inay tahay sababun laa tanfac ila biidni illah shardiga afraadna waa in cidda loo tegaayo qofka wax ku akriyaysa ama ku tufaysaa waa inaanay ahayn faaliyayaasha iyo fooxisooyinka iyo kuwa xidigyaha loo yaqaan iyo sixroolayaasha waayo kuwaas inay wax kugu akriyaan daayo marka horeba in loo tago ayaan banaanayn in dawo laga raadsado hadalkeeda badda sheekha marka hadalkiisa waxaa ka yara muuqda ruqyadu inay banaan tahay uun haddii qofka ay ili ku dhacdo ama la qaniino laakiin sida hore aynu u tilmaanay xanuun kasta xanuun kasta iyo dhibaato kasta qofka waa lagaga tufi karaa sida adilada kale ay tilmaantay labadanna waxaa si gaara rasuulku sala allahu alay wasalam uu tilmaamay inay ishu si aada wax uga tarto inay ruqyadu si aada wax uga tarto watiwalatu hiya shayin weyaano yasnacuunahu ay sameeyaan oo yazcumuuna ay sheegtaan annahu yuxabibu lmar'ata gabadha inuu jeclaysiiyo ilaa zawjiha ninkeeda warajula ninkana inuu jeclaysiiyo ila imra'atihi xaaskiisa marka waxaynu tilmaamnay tiwaladu inay tahay sida ahlucilmigu ay tilmaameen nooc sixirka ka mida inay tahay oo gabadhii markaa lagu jeclaysiinaayo ninka lagu jeclaysiinayo ama ninkii lagu jeclaysiinaayo gabadh qaala warawa axmed imaamu axmed wuxuu wariyey can ruwayfic wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi ruwayfic qaala liya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu uhi ya ruwayfic lacala alxayaata waxaa laga yaabaa noloshu satatuulu bika inay kula dheeraato oo ilaahay subxaana watacaala cimriga uu kuu dheereeyo fa faakbir innaasa dadka waxaad u sheegtaa ana man caqada lixyatahu qofka garhkiisa gunta isagoo u guntaayo kibir iyo faan iyo isla weyni awgeed amaba se u guntaaya isagoo isla waxa weeyaan guntintaankaa garhka la guntayaa isha ayuu celinaya aw taqallada ama qoorta iskaga xidha wataran xaa xadhig qaanseed aw istanja ama ku istinjooda birajiici daabatin xayawaan saaladi aw cadmin ama laf fa ina muxameda nebi moxamed bariun minhu beri ayaa kaasi uu ka yihi marka rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu faray ruwayfic inuu dadka gaadhsiiyo axkaamta sharciga taasina ruwayfic kuma gaar aha bal waxa weeyaan kul man kana cindahu cilm laysa cinda غayrihi mima yata mima yaxtaaju ilayhi الnaas wajaba calayhi tabliiguh liلnaas waiclaamuhum bih qof kastoo hayo cilmi dadka kale aanay haynin oo ay u baahan yihiin waxa waajib ku ah dadka inuu gaadhsiiyo oo cilmigaasi uu u sheego fain ishtaraka huwa wagayruhu fi cilmi dalika faatabliigu fardu kifaaya haddii isaga iyo cid kale cilmigaasi ay wadaagto isagu cilmiga aanu la gaarahayn hadduu la gaarayo fardulcayn bay ku noqonaysa haddaanu la gaarahaynna waa fardu kifaaya oo cidda kala gaadhsiintii ay ku qunto abu zurca ayaa sidaa yihi abu zurca ibn lciraaqi sida uu kasoo noqolinayo sheekh sulaymaan al sheekh kitaabkiisa taysir casiiz alxamiid xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa qabuulu khabari lwaxid fi lcaqaa'idi wagayriha qofka qura ee iqada lagu kalsoon yahay in warkiisa la aqbalayo xataa masaaisha caqiidada ruwayfico quraayo rasuulku masaaishan intan leeg uu uxambaariyey waxaa kaloo laga qaadanaya cilmigii dadka in la gaadhsiiye inay waajib tahay faakbir innaasa baa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka kusugan cala min aclaami nubuwati nabiyina sala allahu alayh wasalam calaamad tusinaysa nebinimadii rasuulkeena waayo ruwayfi cumrigiisu waa dheeraaday rasuulkuna wuxuu yihi lacala alxayaata satatuulu bika waxaa laga qaadanaya inay xaaraan tahay garhka in la xiraa mashruuciyatu icfaa alixya oo garhka in la sii daaya ay tahay mid sharci oo diinta kamida garhka markaa in la gunto oo kibir iyo faan loo gunto ama loo gunto ka barakaysi iyo balaayo inuu celiyo inaanay banaanayn baa laga qaadanaya xarkaha qaansada in xoolaha lagu xidho ama dadka lagu xidho si ay balaayo uga dulqaadaan ama mid soo socota ay uga difaacaan inaanay banaanayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadan inaanay banaanayn lagu istinjoodo saalada iyo lafaha sababtuna rasuulka ayaa inoo sheegay oqoladii jinka ahayd markii ay islaameen baa rasuulka waxay weydiiyeen waxaa saadkooda uu noqonayo faqaala kullu cadmin dukira sma allahi calayhi yacuudu awfara maa kana min allaxm laf kasta oo neefka markii la gowracaayo bisinka loo qabtay markay bani aadamku hilibka ay ka cunaane ay ka dhameeyaan waxay idiin noqonaysaa sidii markii hore ay ahayd ama si kaba si fiicanba hilibkii baa kusoo noqonaya marka maadaama ay tahay zaadljin in lagu istinjoodo laftii ma banaana saaladana rasuulku wuxu uhi kullu rawtin dukira smu llahi calayhi yacuudu awfara ma kana min alcalaf lilbahaay manaa rasuulku wuxuu tilmaamay inay xoolahooda calaf u tahay imaam muslim ayaa warinaya labada xadiid waxaa kaloo taa looga qiyaas qaadanayaa shay kasta oo dadku ay cunaan bani aadamku ama ay cabbaan iyo ashyaada muxtaramka sida awraaqi kutub ilcilm kutubta cilmiga waraaqaheed oo kale inaan lagu istinjoon karin oo haddii raashinkii jinka iyo raashinkii xoolaha jinka la diido la xaaraantimeeye lagu istinjoodo raashinka insiguna waa uga awleysaya xukumka noocaasi ah. arrimaha noocana samayntoodu waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay kamid tahay waayo haddii la idhaha qofka sidaa sameeya rasuulku beri ayuu ka yahay waxay kamid tahay taasi adilada loo daliishado shaygaasi inuu yahay kabiira min alkabaa'ir waxaa laga qaadanaya in laga beri noqon karo faacilu qofka munkarka sameeya iyo xumaanta haddii rasuulku uu ka beri noqday nink qofka garhkiisa guntay isagoo isla balaayaha kaa dulqaado ama mid soo socotaha kaa difaaco hadduu rasuulku ka beri noqday ninka xadi qaanso isku xidha ama xoolihiisa ku xidha si ay balaayo uga difaacdo ama mid soo socota ama mid haysatay ay uga kor qaado maxaad u malaynaysaa kuwa ku tacalluqay alamwaat dadka dhintay miyaana iyagu u mudnayn inuu rasuulu ka beri noqdo wuxuu leeyahy sheekh cabdiraxman ibn lxasan faida kana hada fi man taqalada wataran fakayfa biman tacalaqa bilamwaat wasa'alahum qadaء alxaajaat watafriij alkurubaat aladi jaءa annahyu canhu wataqliiduhu fi laayaati almuxkamaat haddii rasuulku uu ka beri noqday xadiqa amse qofka xidha lirafci lbalaa dafci maxaad umalaynaysaa kuwa ku tacalluqay dadka amwaada ee dhintay ee weydiisanaya inay baahiyahooda u gudaan dhibaatooyinka iyo kurubaadkana ay ka dulqaadaan iyaga ayaa u madan rasuulku inuu beri ka yahay wa can saciid ibnu jubayrin qaala wuxuu ihi man qataca qofka jara tamiimatan qardhaas min insaani jamiic alikhwa waxaan ka codsanaynaa inay moobilada baktiyaan qofkii ilowsan iminka moobilkiisa ha baktiyo kaana wuxuu ahaadaa ka cidli raqaba ay ka cidli cidqi raqaba qoor xoraynteed mid u dhigma xagga ajarka rawaa wakiic marka waxaa isweydiin leh qardhaas qof laga jaray sidee bay xagga ajarka ugu dhigantaa sidii xorayn addoon la xoreeyo kale waxay ugu dhigantaa addoonka waxa weeyaan marka la xoreeyo waxaa laga saaraa oo qoortiisa laga sii daayaa addoonnimadii addoonka u ahaa iyo dhibkii haystay qofka marka qardhaasaha iyo waxyaabaha uu isleeyahay balaayay kaa kor qaadayaan ama kaa difaacayaan laga jarana dee qof la xoreeyey buu noqonayaa shirkigii baa laga xoreeyey iyo naartii walow can ibraahim qaala wuxuu uhi kaanuu waxay ahaayeen wuxuu ujeeda asxaab ibnu mascuud ibraahim ibnu yaziid inakaci weyi kaanuu waxayna ardaydii ibnu mascuud yakrahuuna kuwa karhaa atamaaima qardhaasaha kullaha dhammaanteed min alqur'aani qur'aan ha ka ahaato wakayri lqur'aan ama qur'aan waxaan ahayn ha lagu qoree waana sida raajixe aynu tilmaamay inay tamiimadu tahay mid aan banaanayn wixii la doonayaba ha lagu qore qur-aanka sida siyaabaha laysugu daweeyena taas inaanay kamid ahayn baynu sheegay fiihi masaa'il alula tafsir ruqa watamaa'im aruqa maxaa looga jeedaa iyo atamaai maxaa looga jeeda athaniyu tafsiru tiwala athaalithatu ana hadihi halaata saddexdan kullahaa dhammaanteed min ashirki bay kamid tahay min gayri istinaain iyadoon lasoo kala reebreebin laakin waxaa laga soo reebayaa un alruqa oo ruqyadu iyadu ah, mar walba shirki ma aha haddii qofka waxa weeyaan ilaahay loo baryo oo loo duceeyo oo dacooyinkii rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu tufa taalsirki maaha man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac buri rasuulku markii ruqyada la weydiiyey ka idin awoodo ah walaalkii inuu ku anfaco ruqyaha ku anfaco wakadalika rasuulku wuxu uhi laa ba'sa biruqa ma lam takun shirka wakadalika annabiyu sal ly wasalam kana yarqi cala nafsihi wa ahlihi wa saxaabatihi alraabicatu ana ruqyata ruqyada bilkalaami alxaq hadalka xaqa qofka lagu tufo oo min alcayni lagaga tufo il ku dhacday walxumati qaniinyo bahal hoose qaniinay laysa min dalik ka mid maaha ruqyada shirkigaa marka waxaynu tilmaanay inaan ruqyadu aanay ku gaar ahayn alcayn walxuma bal xataa xanuunada kale xata alamraad alcudwiya in qofka lagaga tufi karo wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxma bui ilahi subxana wa tacala labadana rasuulu kuma koobin ruqyada xadiidka laa ruqyata ila min caynin aw xumana e laa ruqyata anfac min aruqyati min alcayn walxuma weeyaan macnihiisu hore aynu soo sheegnay ruqyo ka waxtar badani ma jirto ta qofka lagu tufo marka la qaniino ama marka ay ili ku dhacdo alkhaamisatu ana tamiimata qardhaasti ida kaana haday tahay min alqur'aan mid qur'aan xaggii ka ahaato bimacnaa qur'aan lagu qoray faqad ikhtalafa alculamaa culimadu waa isku khilaafeen hal iyo min dalika miyay kamid tahay tamiimadaa shirkiga am laa ise kamid maaha asaadisatu ana tacliiqa alawtaar xadhiqaanseedkii in laga laga laalaadiyo cala adawaabi xoolihii iyo xayawaanaadkii cani ilcayni il iyadoo laisleeyaha lagaga celiyo min dalika shirkigaasay kamid tahay haddii la aamino xadhigaasi inuu isagu laftiisu wax tarayo oo dhibaato uu kor yeelayo ama mid soo socoto uu difaacayo waa shirki akbara oo qofkaa sameeyey miladiiyo diinta uu kaga baxay hadduu qofku sabab u ictiqaadana waa shirki asqara waayo waxaan sabab ilaahay ka dhigin ayuu sabab ka dhigay asaabicatu alwaciid shadiid goodiga adag ee ku soo arooray calaa man tacallaqa wataran qofka xadhiqaanseed iska lula isagoo isla balaayu kaa celinaya goodiga adee kusoo aroorayna waa beri noqoshada rasuulku uu ka beri noqday fa faina muxamada bariun min athaaminatu fadlu hawaabi man mid ajarkii fadliga uu leeyahay qaaca jaray tamiimatan qardhaas min insaanin ka jaray hadalka saciid ibnu jubayr ayaa uu soo qaatay sideedabana dee waa izaalatu munkar qofkuna hadduu munkar suuliye inuu ajar ka helaya iyo thawaab u shakilaan weeyaan taasi laakiin waa in la eego waxyaabaha ka dhalanaya qof kastoo qardhaasi ay ka laalaado ha ku degdegin oo markiiba inaad ka jarta ha isku dayin allahuma ila ida kana insaana lahu laka sultatun caleyh hadduu yahay insaan adigoo aada maamusho ka jar xaaskaagii oo kale ama caruurtaadii dadka adigu waxa weyaan aada maamusho caruurta yaryar saas oo kale aada uxudhigaysid tamaaimta iyo qardhaas qardhaasaha iyo xirsijawsyada loo xidhay ka googo laakiin hadduu yahay qofku qof aan adigu maamul aanad ku lahayn waxaa la eegayaa jarista aad ka jaraysid maxaa ka dhalanaya munkarka aad suulinaysid mid ka weyni miyuu ka dhalanaya mise ka dhalan maayo oo qaacidadii isaalatulmunkaraadka ayuunbay masaladaasi u noqonaysaa dadka quluubtooda in laga jaro ayaana ka horeysa in laabahooda laga jaro oo qofka haddaad ka jartid oo aanad caqiidada xun aanad ka suulin dee berriba mid ka weyn unbuu xidhan doonaa oo uu jaxaasan doonaa marka qalbigiisa in laga jaro ayaa loo baahanya ataasicatu ana kalaama ibraahim hadalka ibraahim ibnu yaziid naqaci uu yihi kanuu yakrahuuna tamaa'ima kulaha laa yukhaalifu ma khilaafayo ma taqadama wixii soo horu mara min alikhtilaaf dardaasta qur'aanka in la isku khilaafsay waayo uma jeedo culimada o dhan lianna muraadahu maxaa yeelay wuxuu jeedaa waa asxaabu cabdillahi bni mascuud markuu leeyahy kanuu yakrahuun qaala baabun man tabaraka qofka ka barakaysta bishajarin geed aw xajarin ama dhagax iyo wanaxwihima waxyaabaha lamid ah sida guri oo kale ama ciid iyo waxyaabaha a ah. ay fa huwa mushrik weeyaan macnuhu qofka ashyaada barake ka raadiya waa mushrik cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu yihi fa huwa mushrik xamud ibnu muxamedna wuxuu yihi ah, oo min shurax kitaab tawxiid kamid oo fatxullahi alxamid almajid qoray baabun fi bayaani amna man tabaraka bishajarin aw xajarin wanaxwihima min bunyatin aw xijaaratin aw qabrin aw mawtiin aw asarin raad qofka ka barakaysta halkan aw hebel baa beri maray ama weli baa beri fadhiistay wamaa ashbaha dalika ashraka mid shirki sameeyey buu noqonaya wakafara bilkitaabi wasunna alimaam ibnu bazna wuxuu yihi taraka alxukma liyakudahu aalib mima dakarahu min annusuus sheekhu xukumkii ma caddayn xukumkii waa ka tegey si qofka aalibulcilmiga kitaabka akriya nusuustii adilada soo socota xukumka uu ugala soo baxo walxukmu huwa anahu qad ashraka lima sayadkuruhu lmualif xukumkuna waxa weeyaan qofka geed ka barakaysta ama dhagax ama meel uu leeyahy qof baa maray ama ciid ama guri xukumkiisu de waa inuu shirki sameeyey si adilada soo socota aynu ku arki doono tabaraka ay alaba albaraka weyi barake ka raadiya barakaduna min albirka ayaa laga soo qaatay waa meeshan biyaha qabata asalkeeduna macnaheedu waxa waa karat lkhayr wa hubuutu katrat lkhayri ilaahi fi shay wa hubuutu khayrkii ilaahay shaygaa inuu ku badan yahay weliba aanu dhaafine uu dhex fadhiyo ayaa la yidhaha waxa weeyaan baraka shaygaas wuu barakaystay macnaheedu waxa wey khayrka ilahay baa ku badan weliba dhex fadhiya oo ku dhex nagi markaa tabaruka waxa la dhaha ahlicilmigu waxay tilmaameen inuu uqaybsamo mamnuuc iyo mashruuc tabaruk mamnuuca oo aan la ogolayn ka barakaysi aan la ogolayn iyo ka barakaysi mashruucoo la ogoliyey waxaynu markaa sheegaynaa labadaasi si ay inoogu kala caddaadaan dhowr qaaciide ayaynu sheegaynaa baabkan tabaruga ku saabsan qaacidada koowaad waxay tahay awalan <clears throat> waxaad ogaataa albarakatu min allah laa min gayri falaa tutlabu ila min ilaahay baa ashyaada qaarkood barake geliya waktiyada qaarkood meelaha qaarkood dadka qaarkood hadallada qaarkood cid kaloo barako bixisaa ma jirto saas awgeed ilaahay cid aanahayn barake lama weydiisan karo oo ma odhan kartid sheekh i barakee waayo ma bixin karo wuxuu haya maha aad baana qur-aanka ugu fara badan tahay adilo tusinaysa in barakadu ilaahay gacanta ay ugu jirto biyadika alkhayru inaka cala kuli shayin qadiir tabaaraka allahu rab lcaalamiin rasuulkuna calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi markii biyihii yaraa uu gacantiisa dhex dhigay ee farihiisa dhexdiisa biyo ay ka soo maaxeen muu sheegan inuu isagu biyaha barakeeyey bal rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xaya cala aطuhuuri almubaarak walbarakatu min allah bukhaari baa warinaya war biyahan lagu dahaaro qaatee barakaysan u kaalaya oo ku weysaysa wlbarakatu min allah ha moodina anigu inaan barakeeyey albarakatu min allah barakadana xagga ilaahay bay ka timi buuri oo ilahay baa barakeeyey waqala nabiyu sala allahu alay wasalam alkhayru kulluhu fi yadayk hadihi alqaacida marka waynu faan albarakatu min allahi la min gayrihi falaa tutlabu ila min allah barakada ilahay baa bixiya cid kalama bixiso ilahay cid aan ahayn lama weydiisan karo qofka ilaahay cidaan ahayn weydiistaana wuxuu noqonayaa qof shirkiisa dhey masalada labaad waxay tahay ma habata min alashyaa laa yuqaalu fi shayin min alashyaa anahu mubaarak ila bidaliil shay ashyaada mida lama odhan karo waa barakaysay wakti ama meel ama qof ama hadal ama xayawaan ama ficil iyadoon daliil aan loo haynin haddii kale waxay noqonaysaa qawl cala allahi bigayri cilm marka le shaygaasi u barakaysay macnaheed waxa weeye ilaahay baa khayr badan dhex dhigay oo khayrkaasi ayaa dhexdiisa yuurura oo dhex marka haddii aanad daliil haynin inaad ilaahay ku been abuuratay bay noqonaysa oo aad ku dhacday arrinta ilaahay uu ku xaaraantimiyey biqawli waan an taquluu cala allahi ma laa taclamuun arrinta labaad ma habta min alashya anahu mubaarak falmacna anahu saab lilbaraka la anahu yakhluqu lbaraka ashyaada ee nusuustu ay baraka ku sheegtay maha macneheedu ashyaadaas inay iyadu barakada abuurto oo ay samayso macnaheedu waxa weyaan ilaahay baa sabab uga dhigay lilbaraka arrinta kale waxay tahay kayfiyatu iltimaasi lbaraka laabudda laha min daliil sharci shayga baraka lagu sheego sida looga barakaysanayo waa in waxa weeyaan loo hayo daliil sharciya bisha rabadaan way barakaysantahay biduuni shak si adiladu ay tilmaanta laakiin see looga barakaysanayo sida nusuustu ay sheegtay masjid lxaraam iyo masaajidka nebigu waa barakaysanya lakin see looga barakaysanaya sida nusuustu sheegto waa in lagu tukado salaada lagu tukado ay ka fadli badantay tahay salaadaha kale maaha se looga barakaysanaya in ciid laga soo gurto ama gidaaradiisa laysku masexo taasi adiladu ma tilmaamin oo shayga waa in looga barakaysto maa habata fiihi maa habatat fiihi lbaraka yutabaraku minhu cala alwajhi sharci lwaarid saas ayaa tabaruku mashruucu ku noqonaya haddii looga barakaysto sida sharcigu uu sheegay si aan ahayn tabaruk mamnuuca buu noqonaya laa shaka walaa rayb culimadu inay barakaysan yihiin barakada culimadu waa maxay de waa cilmigan ilaahay subxaana tacaala uu dhex dhigay ayaa baraka khayrka ilaahiga oo cilmigaasi dhex yaalla sidee looga barakaysanaya in candhuuftooda la gurtiyo timahooda oo jirkooda laysku masaxo abadan waxaa looga barakaysanaya in cilmiga laga barto oo nasaaixdooda iyo tawjiihaadkooda la aqbalo iyo talooyinkooda nacam waynu sheegi doonaa markaa tabaruga mamnuuca waxyaabo kamida laakin guud ahaan qawaacidda ah qofka fahmaa tabaruga kiisa sharciga iyo ka kale waa kala fahmaya wa qawl llahi tacaala ilah ui afaraaytum ka warama allata ka warama walcuza iyo cuze iyo wamanaata thalithata alukra iyo manaatihii saddexaad ee liitay qiimaha dara markaa ka warrama istifaamtu waa istifaam markaa looga jeeda istikfaaf buursi baa ku jira ilaahi subxaana watacaala markuu soo sheegay aayaadkii waaweynaa ee rasuulka la tusay leylat alisra walmicraaj ayaa su-aashan ilaahi subxaana watacaala uu ku wajahay kuwii asnaamtan caabudi jiray marka allaat bitashdiidi ta wuxuu haa sida ibnu cabaas uu leeyahay rajulu kana yalitu sawiq aw yalitu sawiqa lilxujaaj xujaajta ayuu u samayn jiray boorash uu sharaab uga dhigi jiray subagna uu ugu dari jiray markaasuu siin jiray siduu le ibn cabaas kama fi saxiix lbukhaari waqaala mujaahid allata kana yalutu sawiq biaaif faxtakafuu calaa qabr nin xujaajta u roon buu ahayo mar allaala markuu dhintay bay yidhaha war nin la quura ma ahayne qabrigiisa ina dul fadhiisiya qabrigiisa dul ictikaabin sa maantaba qubuuro badan loo dul ictikaabsay wuxuu ibnu cabaas tilmaamay ana laata lama maata qaala lahum camr ibnu luxay ma laata markuu dhintay baa ninkii camr ibnu luxay la odhan jira oo ah ninka lumiyey quraysh ayaa wuxuu ku uhi inahu lam yamut waar muu dhiman walaakinahu dakala sakra dhagaxan soo ma aragtaan dhagaxan u galay bu oo uu ku dhex nool facabaduuha wa calayha beyta dhagaxii bay ka duldhiseen guri halkii bay fadhiisteen halkaasay xoolaha ugu qali jireen oo ay ku dawaafi jireen taasina waxa ay tilmaamaysaa dadka maanta odhanaya waan adilaan shirkiga ka warramaysa aada ku dabaqaysaan dadkan xabaalaa dul yuurura ee kuwa dhagaxaan caabudi jiray ayuunbay ka hadlaysay inuu hadalkoodu baatil yahay wallata nin saalix oo wanaagsan ayu oo markuu dhintay qabrigiisii lagu fitnooda maanta lafteeda cibaaraadka camr ibnu luxay oo sidooda la isticmaalaa weedha weedhaa yihi lafteeda waxda awliyadu ma dhimate way dhuumato war weligii ilaahay laata muu dhimane dhagaxanuu ku dhuuntay buu ku uri deetana waa kuwaa ku fitnoobay marka cibaadatu kayr illahi inay ka bilaabantay macanaa aliftitaan bisaalixiin ayaa laga qaadanaya alcuza isaguna sanam ayuu ahaa qabaa'ilkii waxa weeyaan carabta qaar ka mid a ah caabudi jireen quraysh iyo banu kanaana ah kaana binakla bayna maka waaaif waki kii khaalid ibn walid u diray rasuulku sala allahu alay wasalam shayaadiin baana ku jiri jirtay dadka ka kadhe kala dhead ka dadka la hadli jirtay oo ka dhex hadli jirtay markii khaalid ibn walid rasuulku u diray khaalid ibn walid dhismihii uu burburiyey ayaa uu rasuula ku noqday si uu ugu bushaareeye rasuulku wuxuu ku yihi ma facalta shay weli waxa maad samayn bui oradoo noqon halkii buu ku noqdo wuxuu ugu tegay qaawan oo timaheeda ciidda ku qabsayso shaydaan shaydaamadii weyaan sanamkaa dadka u dhex gashay ka ka dhex hadli jirtay tiibuu qoorta ka jaray iminkaa alcuze burburisay buri rasuulku sala allahu alay wasalam sidii oo asnaamta ay shayaadiin dadka ugu dhex geli jireen ayay maantana qubuurta ugu dhex galaan qof baa qabri dul tegaya markaasu cid baa kala hadlayson o waa weli waa kaa kula hadlay hadda waa shayaadiintiibaa kudhex jirtay ama qabrigii baa dhaqdhaqaaqayo sidii wax xadraynayo kala noqonaya shayaain tuxarik ama shayaadiinta qubuurta qaarkood iftiinka dul shidaysa markaas dadu ku fitnoodeen odhan waa weli siraato wey mujarad inay iftiin arkeen bay welinimo u qirayaan welinimadana dee iftiin iyo leer dadka ka baxa laguma helo wey manaata isaguna wuxuu ahaa sanam saddexaad oo waxaa manaato loo yihi min katrati maa yumna calayhi min addima dhiiggii lagu dul shubi jiray iyo xoolihii loo qali jiray badnaantooda awgeed ayaa manaato loo yidhi makiya madiine meel udhaxaysa ayuu ku yaalay qabeelka carbeed qaar ka mida ah ayaa caabudi jiray athaalithata alukra alukraana macnaheedu macnaa waa alxaqiira ee kala maaha macnihiis ay damiima xaqiira sa ilaahay subxaana watacala qalat ukraahum نعم قالت أولاهم لأخراهم أي قال وضعاؤهم لرؤسائهم waana ti saxiixi muslim inagu soo martay saxaabigii waxa weeyaan faaxishatu zina ku dhacay inuu lahaa zanaa hada alakhiiru alakhiir muxuu uga jeeday ee addamiimu alxaqiiq waxay isweydiin laha haddaba aayaddu sidee bay daliil ugu tahay inay shirki tahay barakaysiga laga barakaysto dhirta iyo dhagaxaanta maadaama kuwaasi asnaamtoodaasi ay ka barakaysan jireen oo ay markaa nafci iyo waxtar ka dayi jireen iyo waxyeello inay celiso ama inay kor yeesho taana ilaahay uu ku tilmaamay inay shirki tahay dee qof kasta oo makhluuq ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama ciid ha noqoto barake iyo khayr ka raadiyo aamina inuu waxtar iyo waxyeello hayaa kuwaasi ayunbuu la xukum noqonaya saasi awgeed ba wuxuu yihi sheekh fawzan fafi hada buطlan tabaruk bilaxjaari walashjaar fiihi ana man tabaraka biqabrin aw bixajarin aw shajarin yactaqidu fiihi anahu yanfac wayadur min duni illah o anahu samun lixusuli baraka aw taqaraba ilayhi bishayin min alcibaadaat fahuwa mitlu man cabada allata walcuzaa waxaa aayadda laga qaadanaya baatilka in laga barakaysto dhagaxaanta iyo dhirta waxaa kaloo ku sugan qofka ka barakaysta qabri ama dhagax ama geed isagoo ictiqaadsan inuu waxna tari karo wax waxyeelana geysan karo ilaahay sokadi ama inuu sababu yahay barakada ama waxa weeyaan qabri ama geed ama dhagax ugu dhowaado shay cibaadaadka ka mid a ah wuxuu kaasi la mid yahay kuwii caabudi jiray laata iyo cuza ma wax kalay sameeyen iyaguba intaasu bay sameeyeen fahuwa milu man cabada laata wlcuza sawa walaa farqa bal man galaa fii qabri min alqubuur fahuwa kaman cabada laat qofka qubuuraha qabri kamida guluwi ku sameeya oo aamina inuu wax tari karo ama cid wax yeelayn karo oo cibaadaadka iyo qaraabiinta u qadima wuxuu la mid yahay kuwii laa tacaabuday laataba dee nin saalixa ayunbu ah oo dhintay deetana meeshii la yidhi wuu galuun dadku ay dul fadhiisteen oo ay ugu sameeyeen lianna laata cala tafsiiri thaani huwa rajulu saalix khalow fii qabrihi bacda mowti waayo laata wuxuu ahaa nin saalixa ah oo markuu dhintay kadib qabrigiisii huluwi ay ku sameeyeen faaladiina yacbuduuna alqubuura alyawm wa mitlu aladiina yacbuduuna laata sawaa bisawaa kuwa maanta xabaalaha caabudo wuxu qala inay wax tari karaan aaminsan ee waxa weeyaan u dawaafa ee isku masaxee ka barakaysanaya kuwa laata caabuda bay la mid yihin waa isku mid dhinac kastoo laga ego waalqur'aan waadixun fi hada buri sheekh kitaabkiisa icaanat lmustafiid safxada boqol iyo sideed iyo konton qaala wacan abi waaqidin ilayti qaala wuxu uhi kharajna waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annagoo rasuulka ilaahay la socona ilaa xunaynin baanu u baxnay ilaa ghaswati xunayn oo markii rasuulku maka u qabsaday ayaa wuxuu ogaaday qabiiladii ah, saqiif la odhan jiray iyo hawaasin inay isu soo urursadeen markaasaa rasuulku sala allahu alay wasalam laba iyo toban kun oo ciidana isagoo wata ayuu qoladaasi waxa weeyaan uu ku baxay saxaabada qaarkood baa tawakulkoodu daciifay oo tiradaa faraha badani ay dagtay markaasay yidhahdeen lan nuqlab alyawma min qila wallaahi maanta aad baynu u badan nahay oo horta tiro yaraan wax kaloo ay noqotaba laynagu jebin maayo markaasaa ilaahay subxaana tacaala uu <clears throat> saxaabadaasi u laqinay amabase u dhigay darsi iyo cashar darsiga iyo casharkaasi oo ku saabsan inaan nasriga lagu helin tiro badan iyo hub badan toona in asriga ilaahay uu bixiyo ilaahayna lagaga helo caqiido saxiixa iyo tala saarad dhaba iyo toosnaan waxa weeyaan dhammaystiran waxaa dhacday markaa kuwii gaaladaha ah inay u galeen fidgooye inay u galeen dabeetana halkaa saxaabadii iyagoo aan iska daraadla in dhibicda lagaga dhigay leeb iyo waran markaa la yaacay laakiin rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim ma cararin isaga iyo in yaroo saxaabada kamid ah. waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay laqad nasarakum allahu fi mawaaطina kaiira wayawma xunayni ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxba balaag sababtaasoo qura tawakulkii bay yaro ilaabeen kafladii barhkooda ay kaga dhacday say dhahaan maanta aada baynu u badan oo layna jebin maayo sababtaasoo quray u jabeen ba muslimiinta maanta dagaalamayana bale kam fiihim min asbaabi alhaziima mawaanici nasri imisa asbaabtii lagu jabaayay dhexdooda taalla iyo waxyaabihii nasriga ilaahay subxaana watacaala u diiday diidaya ka hor istaagay markaa nasri lama helaayo ilaa waxa nasriga hor taagan laga tago asbaabtii nasriga lagu helayena lala yimaado oo natiijadu waa macruuf wey haddii aan lala iman asbaabu nasr mawaanicu nasrina aan laga fogaan qaala wanaxnu anaguna xudathaau cahdin kuwa ku wakti cusub baan ahayn bikufrin gaalimo oo goor dhaweyd soo islaamay wuxuu jeeda maslamatu dadkii islaamay markii fatxu maka u dhacay saxaabado dhami sidan ma wada ahayn walilmushrikiina mushrikiintana waxaa usugnay sidratun geed goba yackufuuna cindaha ag fadhiistaan wayanuutuuna biha oo ay ka laalaabiyaan aslixatahum hubkooda wa yuqaalu laha waxaa la odhan jiray geedka daatu anwaab geedkii wax la suudhayay baa magiciisaba loo bixiyey famararna waxaanu soo marnay bisidratin geed goba faqulnaa waxaanu nidhi waxaa sidan yidhi dadkii islaamnimada ku cusba yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi ijcal lanaa anagana noo sameeya daata anwaatin geed aanu wax sudhanno kamaa lahum sida iyagaba ugu sugnaaday daatu anwaadin geed ay wax sudhaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi allahu akbar ilaahay baa weyn inahaa sunan waa wadooyinkii wey wadooyinkii baad haysaan qultum waxaad tidhaahdeen waladii ilaahay baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay kamaa qaalat banuu israaiila sidii reer banuu israaiil ay ku yidhaahdeen limuusa ijcal lanaa noo yeel ilaahan kamaa lahum sida iyaguba uleeyihin alih waa markii ilaahay subxaana watacaala fircoon iyo colkiisii uu ka soo badbaadiyey badda loo kala jeexay ay soo gudbeen fircoonna la qarqiyey ayaa waxay soo mareen qoom asnaam caabudaya markaasay nebi muuse ku yidhaahdeen siday qoladani ilaahyo u leeyihiin annagana ilaahay noo samee maana ilaahyo yaroo kaleo ilaahay aan usii marro weyaan macnaheedu oo ilaahay naga wasteeya cibaadadeeda cibaadadeeda waxa weyaan ugudbiya qaala wuxu uhi nabi muuse inakum idinku qowmun baatin tajhaluun jahli samaynaya miyaydaan isla yaabahayn miyaan idinku filayn allihii imika badda idinkala jeexay fircoon idinka soo badbaadi fircoon oo cadowgii ina ina halaagay latarkabuna buuhi nebi maxamed waxaad mari doontaan sunana man kuwii wadooyinkoodii kaana qablakum idinka idinka horreeyey rawahu tirmidi wasaxaxahu xadiiu abi waaqid leyt waa xadiis cadiim wey sheekuna kutubtiisa in badan oo kamid uu ku sheegay alqawaacid alarbac iyo kalyu shubahaat iyo kitaabu tawxiid intaba xadiidka waa ku qoray marka xadiidkani baabkeena haluu ka khuseeya wuxuu ka khuseeya itikhaad alashjaar wuxuu tusinaya cala ana itikaad alashjaar litabaruk walcukuf cindaha shirkun in geed waxa weeyaan laga barakaysto oo la ag fadhiisto oo la aamino inuu barakiyo khayr keenay inay shirki tahay buu xadiidku tilmaamaya waayo ka barakaysigii ay geed doonaya inay ka barakaystaan oo ay yidhahdeen geedaanu ka barakaysano noo samee rasuulku wuxuu kala mid dhigay hadalkii reer banu israiil ay yidhahdeen ilaah noo samee labadaas inay isku mid yihiin buu tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam markaa qofka geed aamina inuu barake iyo khayr uu keenayo geed dhirtaa ilaahay ka midi oha hubkaan fudhanaya si aan dagaalka laygu tebin ama caleen baan ka goosanaya subaxii si aan arsaaqad badan aan u helo oo alaabta aada layga iibsado ama dhexdaan ku xidhanaya gabadho ay tidhaahdo si aan caruur u dhalo geedka ilaah buu ka dhigtay qofkaas waayo nafciga waxtarka iyo waxyeelada yaa haya ilaahay baa haya subxaana watacaala isna geedkana haya buu yihi markaa geedkiibuu ilaahay kala mid dhigo ilahay uu la masiiyo qaala fayadkulu fiihi kulu ma yutabaraku bihi min shajarin xajarin aw qabrin aw gayri dalik marka shay kasta oo barake laga raadiyo oo ilaahay aanu barake ku sheegin ayaa geedkaasi la xukum noqonaya qofka idhaa geed noo same aanu ka barakaysanno ama dhagax wuxuu ka dhigay inu uhi ilaah noo samee rasuulku hadalkoodii ay yidhaahdeen geed noo same aanu ka barakaysanno wuxuu ihi wuxuu la mid yahay hadalkii reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen ijcal lana ilahan kamaa lahum alih taana waxaynu ka qaadanaynaa ana alcibrata bilmaqaasidi walxaqaa'iq walaysat alcibratu bilasaami walalfaad xukumka waxaa lagu dhisaya xaqiiqada iyo qasdiga ee maaha in magac la eegaayo limaada hadduu qofku shay xaqi ilaahay uu lahaa uu siiyo ee cibaadada ahaa ama waxtarkiiyo waxyeeladii ilaahay inuu hayey uu aamino inuu shaygaasi hayo qasdigiisaa marka la eego iyo xaqiiqada dee shaygaa ilaah buu ka dhigtay walow isagu magac kaleba ha u bixiy hadduu dooniyo weli ha u bixiyo baryaduu bariyo tawasul ha ku magacaabo waxba magacyada iyo madaahirta iyo muuqaaladaasi xaqiiqada ka bedeli maayaa oo shardi maaha iska ilaali shayga makhluuqu shayga makhluuqe cibaadada la siiyay inaad ilaah ubixisaa shardi maaha ama ilaah u bixi ama waxaad ubixisaa waxa weeyaan weli u bixi ama shajar ubixi ama xajar magacaad doonaysad ubixi mar haddaad cibaadada uleexisa ilaah baad ka dhigata shaygan aad u samaynaysa ama cibaado u bixi ama magac kale u bixi mar haddii xaqiiqadiisu ay cibaado tahay magaca kale aada u bixisaa dee xukumkii bedeli maayo dadka qaarkood baa gawraca ay dadka dhintay waxu gawracayaan iyagoo ka baqanaya ama isla aad wax kaga heshaan ayay magacyo kale u bixinayan maxay odhanayaan sadaqad taasi dee xukumkii waxba ka bedeli mayso magaca doonaysa aad u bixi mar haddaad ugu gawracday saynu arki doono adoo ku weyneynaya adoo ugu dhowaanaya adoo wax kaga doonaya adoo ka baqanaya magaca dooni sid ba ubixiy waa cibaado wey magaca shareecadu ay u oo nin cid kala caabuday ayuunbaad noqonaysa marka shardi maaha ciddan cibaado la siiyo in ilaah loo bixiyo shardina maaha cibaadon la siiyo in cibaado loo bixiyo waxa dooni sidba bixiyo xaqiiqada ayuun baa la eegaya taana xadiidka ayaynu ka qaadanaynaa oo rasuulku sala allahu alay wasalam hadalkii ay yidhaahdeen geed aanu wax suranno hubka iyo waxyaabaha lamid o aanu ka barakaysano noo samee wuxuu rasuulku yidhi hadalkiinaasi wuxuu la mid yahay kii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha soo laba hadaloo kala duwan maaha ijcal lanaa data anwaaq iyo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha haddana rasuulku waa isku mid miyaanu odhan waayo hadalkoo qura lama eega wax la eegaya qasiya kuwaasi ujeeddoodu waxay ahayd aaliha aanu ka barakaysanno oo ilaahay noo dhawaysa noo samee kuwana marka le daatu anwaad noo yeel geed waxtar noo soo jiida oo waxyeelada na naga celiya oo barako noo keena noo sameeya markaa dasigu mar hadduu isku mid yahay walow hadalku iyo magacu ha kala duwanaado waxba taasi tari mayso xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay xaaraan tahay in laysku shabaho ahluljahiliya min almushrikiina wa ahli lkitaab waxa kaloo waxa weeyaan xadiidka aynu ka qaadanaynaa saxaabadu shay qurbo ah ama cibaado iskamay samayn jirin haddii aanu qur-aanku u jideyn ama rasuulku aanu u jideyn oo iskamay samaysan geed ay ka barakaystaan ilaa rasuulka ay weydiiyeen rasuulkuna sala allahu calay wasalam waa kaa ka hor istaagay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ummadda nebi maxamed inuu shirkigu dhexeeda uu ka dhacaayo oo hadalka ay yidhaahdeen inuu shirki yahay buu rasuulku tilmaamay laqad qultum kama qaalat banu israa'iila ijcal lana ilahan kama lahum aalih waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya hadal xun markaad maqasho oo gaar ahaan shirki iyo wax lamida inaad tiraa allahu akbar adoo ilaahay ka nasahayo hadalkaa xun waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya fawaa'ida ku jirta kamid a mucjiza daahira ayaa xadiidka ku jirta mucjizaadka rasuula kamid rasuulku wuxuu ihi waddadii kuwii idinka horreeyay ay mareen baad mari doontaan waanay dhacdoo dee waa la maray oo wax kastoo xun oo ummadii hore ay sameeyeen waxaa ummadda nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim dhexdeeda laga helay cid waxa weeyaan samaysa xadiidka kitaabka la idhaahdo kashu shubahaadka ayaa sheekhu masaa'il iyo fawaa'id kaleo ku jirta uu ku sheegay waxaa fawaa'id iyo masaaishaa isha kamid a qofka muslimka ah isagoon islaamin shirki samey baa laga yaaba shirki inuu ku dhaco nimankani shirka sameeye wax qariba toona ismay lahayn marka laan yajcal lana daata anwaad barakiyo khayr baabay xagga ilaahay ka raadinaya haddana hadalkoodaasi inuu la mid yahay ilaah noo samee ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu sheegay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku inaanu odhan anu tawxiidkii waan fahmay oo shirki inuu iga dhacaa suurtagal maaha ee uu ku dadaalo barashada tafaasiisha towxiidka iyo noocyada shirkiga mar walbana uu ahaado mid ka digtooni shirkiga waxa la idhaahdo iyo shirqoollada shaydaanka waxay ahlucilmigu isweydiiyaan saxaabadu waxaanay ku dhaceen muxuu ahaa qoladan yidhi ijcal lana daatu anwaat culimada qaarkood waxaa shirku asqar buu ahaa waste sheekhu halkan uu ku sheegi doono masaaisha bimacnaa geedka isaga laftiisa wax taraya umay jeedin waxay ujeedeen geed sabab u noqdo ilaahay inuu baraka na siiyo marka shirku asqar buu noqonaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay mujarad mushaabahat mushrikiin bay ahayd xataa ka barakaysiga umay jeedine qoladaasun bay iskaga dayanayeen kamaa lahum daatu anwaad oo tashabuh kufaar un baa loo diiday qowlka saddexaadna shirki akbar buu ahaa waxa ay ku dhaceen geedka laftiisay barake ka doonayeen kuwii sidaa yidhi waxaana taa u dalila hadalka rasuulku yihi laqad qultum kamaa qaalat banuu israaiil ijcal lana ilahan kamaa lahum aalih qowlka u dambeeyana waa qowlka uu rajaxayo sheekhu kitaabkiisa kal shubahaadka la dhaha dhexdiisa oo hadalkiisu waa iskhilaafay oo kitaabka wuxuu ku tilmaamaya waxa ay sameyn u ahaa shirkul asqar shirkul ay ku dhaceen kal shubahaadkana wuxuu ku tilmaamaya shirkul inay ku dhaceen marka haddii laba shirkul bay ku dhaceen waana sida aimo kale ay rajaxeen sida ibnulqayim iyo sulaymaan al sheekh oo ikhtiyaar alimaam ibnu baz raximah llah waxay noqonaysaa in jahli loogu cudur daaray sababta loo gaalaysi waayo inay tahay in jahli loogu cudur daaray qaala fiihi masaa'il alula tafsiru aayat najm aayat najmi tafsiirkeeda afara'aytum llata walcuza wamanaata haaliata lukra qofkii asnaamta ka barakaysan tiri iyo ka iyo dhagaxaanta ka barakaysta inay isku mid yihiin ayaa aayadda sheekhu u deliishay athaaniyatu macrifatu suurati alamri arinkii suuradiisa in la garto alladii talabo kaasoo ay dalbeen maxay dalbeen in loo sameeyo geed ay waxa weeyaan hubka sudhaan se mushrikiintuba u lahaayeen geed ay hubka sudhaan asaalidatu ataalidatu kawnuma ahaanshahayin lam yafcaluu kuwa aan samayn arrinta noocaasiyo dee may samayn oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ayaa ka hor istaagay araabicatu kawnuhuma ahanshaha yihiin qasaduu kuwa uqastiya taqaruba ila allah ilahay inay ugu dhawaadaan bidalika arrinkaas lidannihim malayntay u malaynayeen awgeed annahu yuxibu ilahay inuu sidaa jecel in dhirta qaarkeed laga barakaysto ana geedkan ka barakaysi ka barakaysanaya waxaaba islahayn ilaahay buu idiin dhaweyna oo ilahay baa jecel geedkan laga barakaysta islahaaya laakiin waxba qasdigoodu tari maayo mar haddii yahay qasdi shareecada khilaafsan waxaa lamida ah dadka maanta xabaalaha ka barakaysanaya ee isle ilaahay bay arrintan idiin dhoweynaysa oo ilaahay baa sidan jecel isle qasdigoodaasi waxba tari maayo iyo ujeeddadoodaasi mar haddii ficilkay samaynaya shareecada u khilaafsay alkhamisatu annahum idaa jahiluu haada anahum iyagu idaa jahiluu hada haddii arrintaa jaahiliin ka ahaayeen qolo rasuulkii la joogtayba haddii arrintaa jaahiliin ka ahaayeen fakayruhum cidda aan iyaga ahayn baa awlaa umudan biljahli jahli macanaa kuwa rasuulka la socday laakiin kuwa goor dhaweyd soo islaamay ahaa ayaa arrintaa jahli uu ka hayay maxaad u malaynaysaa dadka waktigii rasuulka aada uga fogna asaadisatu ana lahum waxaa usugnaa qolada min alxasanaati xasanaadkii waxa uga sugnaa xasanaad xaggood iyo walwacdi ballanqaad loo ballan qaaday bilmakfirati in loo dembi dhaafo maa laysa ligayri waxaan cid kale aan usugnayn oo saxaabada oo dhan ilaahay baa u ballan qaaday subxaana watacaala inuu u dembi dhaafo bal janna ayuu ilahay u ballan qaaday iyo dembi dhaaf marka macnaheedu waxa weeyaan qolada markaas oo islaamtay arrintaa ku dhacday ee saxaabada ahayd iyo dadka waktigan dambe jooga arrintaa lafteeda ku dhacaya isku mid noqon maaya marka qoladaas waxay hahan xasanaad fara badan oo dembigooda tirtira iyo ballanqaad loo ballanqaaday in loo dembi dhaafo lisuxbatihi saxaabada likownima ay saxaaba ahayn awgeed asaabicatu ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulku lam yacdurhum umuu cudur daarin bal radda calayhim rasuulku waa waa ku radiyey arrintaa biqowlihi buu ku radiyey uu yihi allahu akbar inaha sunan latattabicunna sunana man kana qabla fakalada alamra arrinka waa adkeeyey diidmada arrintaa uu ku diiday bi haadihi alaat saddexan arrimood buu ku adkeeyey oo inuu allahu akbar yidhi horta oo arrintay ku hadleen arrin aada u foolxun inay tahay uu tilmaamay iyo inuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam nacam inaha sunan uu yidhi iyo inuu yihi latattabicunna sunana man kana qablakum ama laqad qultum kama qaalat banuu israaiil ijcal lana ilahan kama lahum alih marka rasuulku mu odhan waa dad goor dhaweyd soo islaamey iska daa iyaga ayaa iska baran doonee siday maanta yidhaahdaan dad ducaad sheeganaya marka waa dadka maxaad tawxiidka ugu baaqi weydeen ood shirkiga ugaga digi weydeen war dadka bidaca maxaad uga reebi weydeen oo rasuulka inay ku daydaan aada aada ugu sheegi weydeen oo maxaa idinku warwareejiyey un fadaail fadaail lacmaal manaa qultu libacdihim libacdi ducaatihim hada lkalaam hadalkaa laftiisaan ducaadooda qaarkood ku maxay dacwadiinu u noqon weyday midtii rasuulka waafaqsan min xayثu dacwati ilى الtawxiid wالtaxdiir min الshirki wاdacwati ilى الsuna wالtaxdiir min اlbidac markaasa waxay idhahdeen manhajka caamka ee jamaacada ayaa wuxuu qoraya oo qaanuun wadciyo ay dejisteen oo ilahay diintiisa khilaafsan ayaa wuxuu qoraya inay dadku iska hagaagi doonaan hadhow toolo si ay jamaacada iskala socdaan markaasa waxaan ku idhi xadiidkan laftiisaan u tilmaamay oo rasuulku sala allahu alayh wasalam kuwii markaasoo islaamay yihi ijcal lanaa data anwaaq muxuu odhan waaya iyaga ayaa iska hagaagi doona soo kii markiiba ku qabsaday yihi allahu akbar inaha sunan laqad qultum kama qaalat banuu israaiil ijcal lana ilahan kamaa lahum alih ta labaad yaa idin ballan qaaday inuu idinla soconayo hadduu idinka hadha ka hor isagoo weli shirkiyaadkii aaminsan so ilaahay qiyaama idin weydiin maayo idin ormaayo fursaddii maxaad uga faa'ideen weyde hadduu dhinto ka warrama oo naftuba ay ka baxdo isagoo weli wixii aaminsan oo idinkuna aydan weli u sheegin oo aad cilmiga intii u muhiimsaneed aad ka qariseen oo aad lahaydeen toddoba suurood qur-aanka u hooseeyo xifdi todobadaasun ku celceli oo dikri iyo wardi aan asal sunnaha rasuula ku lahayn aada u dhiibteen manaa dacwaadka haddaad doonayso inaad qiyaasto ku miisaanu dacwaddii rasuulka inay xaq tahay inay baatil tahay markaasi ayaad kala ogaan doontaa walaa takhtaranna bishicaaraat walaa bikasrati man yahtadi biaydiih hakuna dagnin shicaaraat halku dhegyo iyo hadallo qurux badan oo jamaacaadka qaarkood ay samaysteen iyo dad fara badan baa gacantooda kusoo islaamay intaasoo kun baa ayaa soo islaamay intaasaa hanuuntay ayu ayu islaamin wa ayu hidaayati islaamkee iyo hanuunkee hal huwa islaam muxamedin sala allahu alayh wasalam wa islaam saxaabatihi hal huwa hidaaya alati kana calayha rasuul llah kanat kana calayha saxaabatu ridwan llahi calayhim miyaanay kugu filayn qowlu nabiyi sala allahu alayh wasalam sataftariqu ummatii ila halaatin wa sabciina firqa kulaha fi nnaari ila waaxida qiila man hiya ya rasuul allah qaal man kana cala mili ma ana calayhi alyawm wa asxaabi ayib athaaminatu alamru lkabiir arrinka weynu hawa isagu almaqsuudu waaba ujeedada loo socdee anahu akbara wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku waramay ana alabahum dalabkoodaasi ay yidhaahdeen geed aanu ka barakaysano noo sameey ka alabi bani israaiil dalabkii reer banu israaiil oo kale inuu yahay lama qaaluu limuusa muuse maray ku yidhaahdeen ijcal lana ilah marka qofkay aamine inuu geed barake keenayo ama dhagax ama ciid ilaah buu ka dhigtay weyaan macnuhu qaala ataasicatu ana nafya hada arrintaa in la diidaa min macna laa ilaha ila allah laa ilaha illa macnaheeda ayay ka mid tahay maca diqati iyadoo arrintaasi arrin daqiiqa wakhafaai iyo qarsoonidiisa lala qabo calaa ulaahi kuwaasi ay ka qarsoonayd oo ka barakaysiga dhirta iyo dhagaxaanta iyo ciidda iyo qubuurta diidmada la diida laa ilaha illa lah macneheed ayay kamid tahay laa ilaha illa macneheed waa maxay liana anafca waadura biyadi illah ana allaha huwa almutafarid bilcibaadaat ilahay inuu cibaado la gaar yahay bay laa ilaha illa macneheedu siduu ula gaar yahay haynta uu hayo waxtarka iyo waxyeelada marka qofka nafcigii waxtarkii iyo waxyeeladii cid kale inay hayse aaminaa waa qof aan laa ilaha illa macnaheedu weli aan fahmin alcaashiratu anahu xalafa rasuulku waa dhaartay cala alfutya markuu fatwoonayey waladii nafsii biyadihi bui walaa yaxlif mana dhaarto rasuulku ila limaslaxa inay maslaxa dhaarta ay ku jirta mooyaane maslaxada inay ku jirteena waa litaakiidi hada alkhabar warkanuu rasuulku ta'kiidinayo dadka quluubtooda uu ku weyneynayo alxaadiyatu cashara ana shirka shirkigii fiiha asqaru wa akbaru mid yar iyo mid weyniba waa ku jira liannahum lam yartaduu waayo kumay ridoon bi haada hadalkaa yidhaahdeen ijcalana data anwaad oo markaa sheekhu halkan sidaasi ayuu yidhi waxaanu ka dhigayaa inay lahaayeen geed barakada ilaahay sababu noqda oo geedka laftiisu inuu barake keenaya aanay aaminsanayn marka haddii sidaa ahayd dee shirkul asqar buu shirkigoodu noqonaya laakiin sida saxiixa ah shirkigooda shirkul akbar buu ahaa bidaliil rasuulku yidhi laqad qultum kama qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lana ilaaha kama lahum aaliha tashbiihaasaa laga qaadanaya shirka oo shirkulakbar inuu ah waana sida sheekhu uu rajaxay kitaabkii ka shubahaadka la dhaha marka la eego sababtay u ridoobi waayeenna waxay tahay waa lijahli jahli ayaa loogu cudur daaray laakiin intii loo sheegay kadib haddii ay arrinta halkii kasii wadi lahayn murtadiin kufaara bay noqon lahayd qofku hadduu tawxiidka meel kaga dhaco shirki uu ku dhaco jahli u geeyo waa loo cudurdaara laakiin marka loo sheego hadduu halkii kasii miiso cudurdaarku weligiiba socon maaye waa ridoobo waa mushrik baa la odhanaya athaaniyatu cashara qawluhum ay yidhaha wanaxnu xuduhaau caadin bikufrin annagoo gaalnimo goor dhaweyd ka nimid ah. fiihi waxaa ku sugan ana kayrahum iyaga cidda aan ahayn kuwa sidaa yidhi cidda aan ahayn laa yajhalu dalik inaan arrintaa jaahilka bimacnaa saxaabadoo dhami rasuulka sidan may weydiisan dhammaantoodna masalan jaahiliin kamay ahayn dadkii islaamnimada ku cusbaa wey athalisatu cashara atakbiir in la takbiirto cinda tacaddu marka arrin laga yaabo khilaafan liman kariha iyadoo la khilaafayo cidda arrintaa karaahiysatay oo rasuulku hadalkooda xumaantiisa maruu ka yaabay wuxu ihi allahu akbar ee allahu akbar waa acdam min an yushraka bik riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi inuu yihi rasuulku subxaan allah labada in la jamciyaana dhibaato male halka sacabka imika laga garaaco wey arrin aad kaaga farxisa haddaad aragto ama aada maqasho sacab ha garaacin waxaad tihi allahu akbar oonayaan la odhanin iyadana arrin laga xumaado haddii la arko ee subxaana allah hala yidhahdo kalimaadka dikrigae rasuulku isticmaali jira hala isticmaalo araabicatu cashara sadu daraa'ic albaabadii xumaantu dadka ay uga soo gelaysa in la xidho la awdo oo haddii xataa ay uga jeedeen geedkani inuu sabab baraka barakada u yahay laakiin barakada ka bixinaya ilaahay uu yahay intaa markay sameeyeen waxay fureen albaabkii shirkiga weyn looga gelayay haddaad aaminto inuu sabab barakada u yahay sidaad u ag fadhida ayaa marka dambe inuu isagu barakada keeno aada aamini doonto ad ictiqaadi doonto alkhamisatu cashara annahyu diidmada laynoo diiday laynaga rabay can itashabuh inayna isu eekaysino biahli ljaahiliya oo hadaladoodoo kale inaad ku hadashaa kuma banaana walow macnahay uga jeedeen yaanad ugaba jeedinba waxaa caadaad iyo dhaqan iyaga u gaara ahna inaad uga ekaato ma aha waxyaabaha ugu darane ay waajibka tahay inaan looga ekaana dee waa qadiyadda waxa weyaan shirkiga iyo bidaca asaadisatu cashara aladabu in la cadhoodo cinda atacliil ana qofku dadka markuu waaninaayo cindamaa yacibu annaas si uu dadka quluubtooda u gilgilo waa inuu u muuqdo mid cadhaysan oo kale oo ciidan soo socdo uga digayo kaana nabiyu sala allahu alay wasalam ida khaab istada ghadabuhu wa calaa sawtuh kaanahu mundiru jeysh sidii mid aada u cadhaysan buu noqon jiray rasuulku markuu khudbadaynayo waana mawaacid keedaan culimadu dhawaaqiisuna kor buu noqon jiray marka cinda tacliim halkaa sheekhu uu yihi waxaa ka fiireed inuu yidhaahdo cinda almawcida inuu yidhaahdo waxaana laga qaatay quwatu kalaami allahu akbar inaha sunan laqad qultum kama qaalat banu israaiil ijcal lana ilahan kama lahum alih intaasoo hadal u israaciyay bay ka dhex muuqataa inuu rasuulku sal ly wasalam u hadlayay kahayati khadbaan sidii mid cadhaysan oo kale asaabicatu cashara alqaacidatu kuliya qaacidada guud oo liqowlihi inaha sunan oo qaacidada guud waa maxay qaacidada guud ee inaha sunan laga qaadanaya waxa weeye ana kula ma kana min sunani lkufaar fahuwa madmuum shay kasta oo kamida sunayaasha gaaladu waa madmuum waa shay xun waayo kelmadaasi inay xun tahay rasuulku sal la alay wasalam muxuu ku muujiyey wuxuu ku muujiyey qowlka wuri inaha asunan waa wadooyinka kuwii hore ay mareen ee ilaahay sharcigiisa khilaafay mar haddii wadooyinkoodii kamid tahayna wadooyinkoodu waa madmuum wey athaaminatu cashara ana hada arrinkani calaman waa calaamadii min aclaami nubuw calaamadaha rasuulka kamida rasuulnimadiisa tusinaya likawnihi anshaa arrinkaasi uu yahay waqaca mid u dhacay kamaa akbar rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay in ummadda nebi maxamed ay ku dayan doonto ummadihii ka horreeyey oo xumaan kastoo ummadihii hore ay sameeyeen cid samayso laga dhexeli doono umadda nebi sida ayaana arrintu ay u dhacday ataasicatu cashara ana kula ma shay kastoo dama allahu bihi ilaahay uu ku dhaleeceeyey alyahuuda wanasaara fi lqur'aan qur-aanka dhexdiisa anahu lana ay libacdina barhkeen ayuunbaa samayn doona waxaa kaloo masalada macnaheedu noqon karaa shay kastoo ilaahay yahuud uu ku dhaleeceeyey ama nasaara haddii inaguna aynu samayno sidoodoo kale un baynu kuwa dhaleecaysan u noqonayno lianna alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabr oo la odhan maayo aayaddaasi yuhuud bay ka hadlaysa ama kristaan bay ka hadlaysa oo wixii ay sameeyeen haddaad samayso aadna mid baad noqonaysaa xagga xukumka alcishruun annahu mutaqararun cindahum waxaa saxaabada agtooda qarirnayd oo sugnayd ana alcibaadaata cibaadaadku mabnaha waxay ku dhisantahy cala alamri inay tahay oo inaan cibaado layska samayn karin iyadoo aan daliil loo haynin sidaasi awgeed bal u fiirso geed iskamay samaysan ay ka barakaystaan ee maxay rasuulka ku yidhaahdeen ijcal lana daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad marka waxaa agtooda qarirayd oo mid sugnaatay ahayd inaan cibaado lagu dhaqaaqin daliil la-aan alcibaada mabnaaha cala tawqiif fasaara fiihi waxaa baabka markaa ku jira atanbihi baraarujin laynagu baraarujinayo calaa masaa'il ilqabr maaha waxa weeyaan taa macnaheedu iska ilaali inuu leeyahay in qabriga qofka su-aalo lagu weydiinayo inu baaba ka qaadanayo ee macnaheedu waxa weya saddexda su-aalood ee qofka qabriga lagu weydiinayo jawaabtooda xadiidkan ku dhex jirto laga istimbaadi karaa oo qofka maxaa la weydiinaya amaa rabuk man rabuk iyo man nebiyuk iyo maa diinuka soo maa saddexdaa arrimood ayaa xadiidkan laga soo istinbaabi karaa ifham mini maaha hadalkan macnihiisu inuu xadiidkani sheegayo in qofka qabriga saddexan su-aalood lagu weydiin doono oo xadiidkani taa tusin maayo laa can baciidin walaa can qariib lakin macnuu waxa weya saddexa su-aalood qofka qabriga lagu weydiin doono oo ah rabbi iyo diinta iyo nebiga ayaa jawaabtoodu xadiidkan ay ku sugan tahay xadiidka waxaad ka baranaysaa man rabuka iyo man nabiyuka iyo ma diinuka ama man rabuka fawaadixun way iska caddahay buu hi man rabuka halkay kaga jirto o dee laa rabba ila allah laa rabba ila allah wa ama man nabiyuka miya famin ikhbaarihi baa laga qaadanaya biambai lgeyb inuu nebi maxamed sala allahu alay wasalam nebi ahaa ayuu xadiidku ina tusinaya halka laga qaadanayana waa halkeen inuu ka waramay waxyaabaan weli dhicin oo sidii ay u dhaceen taasi maxay tahay daliil min dalaa'il nubuwati wa ama maa diinuka miya fa min qawlihim baa laga qaadanaya ijcal lana ilaha sida taa looga qaadanaya waxaa looga qaadanayaa bimacnaa inay ku beeran tahay dadka inay cid caabudaan ayaa taasi ay muujinaysaa oo ijcal lanaa ilahan macnaheedu waa maxay waa macbuudan dee mid aanu caabudno noo samee waa fitrad bani aadamka ku beeran inuu wax caabudo bani aadamka ee qaarna ilaahay xaq ahaa bay caabudayaan qaarna way ka khaldamaysaao cibaadadii meel kale la qardajeexayaan laakin waa shay fitriyo ku beeran bani aadamku inay wax caabudaan marka ijcal lana ilahan ay macbuudan mid aanu caabudno noo samee cibaadadana waa maxay dee waa diintii diintu waxa weeyaan waa cibaado ilى akhiri alxaadiyaة wاlcishruun ana sunata ahli kitaab ahlukitaabka wadadoodii madmuumatun waa mid dhaleecaysan ka sunati mushrikiin sida wadadii mushrikiinta oo labadooduba waa khaldan yihi oo reer banu israiil di ahlukitaab bay ahay waana kuwa yihi ijcal lana ilahan kama lahum alih athaaniyau wاlcishruun ana almuntaqila qofka kasoo guura min albaili shay baila alladii baailkaasoo ictaadahu qalbu qalbigiisu uu caadaystay laa yu'manu loogama aaminha an yakuuna inuu ku hadho fii qalbihi qalbigiisa baqiyatun hadhaa min tilka alcaada caadaa xun inuu kaga hadho liqawli wanaxnu xudathaau cahdin likufri ana qofka hadduu baatil carabkiisu caadaysto isagoo baatilkii ka toobad keenay ayaa haddana maadaama carabkan uu la qabsaday mararka qaarkood isagoon isogeyn ayuubuu xumaantii ku dhawaaqaya ma arag nin wadaado garhku intaa leegyahay oo si u joogu wax nacdalay ama wax caayo war waa sidee berigii horu sidaa ahaayo carabkiisaa shaygan la qabsaday marka nimankan maadaama ay arrintan la qabsadeen in dhagaxaan iyo dhir iyo qubuur iyo masaa'ib in barake laga raadiyo oo qalbigoodu ula qabsaday iyagoo islaamay ayaa haddana caqidada jaahiliga wax ka midi qalbigooda uu kusii harsana saa awgeed baa idhaa ijcal ilaahan kamaa lahum an ijcal lana data anwaad kamaa lahum datu anwaad marka macnaheedu waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo umuurta qofka qalbigiisa gasha ama shirki ha noqoto ama bidca ha noqoto ama macsiyo ha noqoto qofka siday uga wada baxdaa way adagta oo qofka qalbigiisa shirki usii daayo ama bidca ama macsiyo qalbigiisa wuxuu ka dhigay kalisfin sida buushka oo kale furaash furaashka haddaad gaas ku shubta ka waran wuu cabbayaa soo ma haddaad tidhaahdo ka ka waran sida muraayadda aad gaas marisay ay gaasku uga maydhmayso furaashka miyay uga maydhmayso aljawaab lah saa awgeed ba wuxuu odhan jiray sheikhulislaam ibnu taymiya ijcal qalbaka kazujaaj yani amaama ashubahaati washahawaat walaa tajcalhu kalistinyi qalbigaaga waxaad ka dhigtaa quraarado kale quraarada shayga ku daataa ma galo wuu dul cararaawo si fududna waa looga suulin karaa laakin buush oo kale qalbigaaga ha ka dhigin shubahaadka qalbigaaga ha u furin hadday galaan inaad ka saartaa way adkaanaysa markaa iska ilaali qalbigaaga ixris calaa qalbi in wuxun qalbigaaga ay galaan ka ilaali hadday galaan way adagtay inay ka baxaan ama inay ka wada baxaan qaala baabun maa jaa wixii kusoo arooray fi dabxi gawraca ligayr illah ilahay cid aanay wax loo qalo waciidka adaga kusoo arooray iyo caddaynta la caddeeyey arrintaasi shirki tahay shirki weyn weliba ay tahay adilada soo socota awgeed marka gawraca neef xoolaa la qalaa mar cibaaduu noqda ilaahay loogu dhowaanayo oo hadduu qofku u gawraco neefkii tacdiiman taqaruban ila allah weyneyn ilahay u weyneynayo dhawaasho ilahay ugu dhowaanayo cibaaduu noqonaya sida hadyigii xadka lagu qaliyo iyo ubxiyadii iyo caqiiqadii waqlashii kaasi waa gawracaasi waa cibaado ilahay qofka ugu dhawaani marna waxa uu noqdaa mubaax mid xalaala qofku ajarna aanu ka helahayn aanu kuna dambaabahayn wa idaa dabaxahu yana lilaxm laakin cala alwajhi sharci hadduu neefka u gawraco si hilib looga cuno ama hilibkiisa u iibiyo oo sifadii sharciga ahayd uu gawraco de waa mubaax ajarna ka heli maa laguna ciqaabi maayo neefkaa u iska shiraysta u iska qashay mararka qaarkoodna gawracu bidca ayuu noqdaa haddii qofku neef uu gawraco uu idhaa ilaahay baan ugu dhawaanayaa oo wakti uu ku beego uu leeyahay waktigaasi in ilaahay wax loo gowracaa waa sharci waktigaasina aanu ahay wakti shareecadu ay tiri wax gawraca tusaalahaan wuxuu ihi maalinta rabadaan u dambaysaan ilaahay ugu taqarubaya in neef gawraco oo maalinta rabadaan u dambaysa neef xoolaa in la gowraco ilaahay loogu dhawaada diintay ka mid tahay buuli gawriciisaasi muxuu noqonayaa bida leannahu rasuulku waxaanu samay gawricu shirki buu noqdaa goorma ayuu gawricu shirki yahay waa hadduu ilaahay cid aan hayn u gawraco iyadoo ujeeddada uu gawracaya ay tahay weyneyn ciddaa u weyneynay ama ciddaasi ha noolaato cid nool ha noqoto ama cid dhimatay ha noqoto oo cidda nool tusaaleeda waxay culimmadu ka dhigaan nin madaxweyne ama nin boqoraba ayaa yimi magaaladii deetana dadkii baa ka hortago halkii magaalada uu ka soo gelayey ay ku ku qaleen awr iyo dibi iyo cadi si uga dul tallaabsado mana aanay ahayn min baabi diyaafa sooriye ugamay jeedin hadday sooriye uga jeedaan inta adeer qalaanba de hilibka soo diyaarin lahaayeen laakiin waxay uga jeedeen weyneyn ninka boqorka ah ama madaxweyneha ama madaxda u yimi ay ku weyneynayaan shirki bay noqonaysa hadduu doonayo neefkan uu gawracaayo inuu bani aadam ugu dhawaado bani aadamkaa wax kaga helo ama dhib waxa weeyaan uu isleeya bani aadamka xaggiisay kaaga iman doontaa uu kaga badbaado shirki bay noqonaysa xoolaha markaa maanta la kaxeeyo ee xabaalaad dushooda la geeyo ee halkaa lagu qalo sababta loo qalaya waa maxay talo sababta loo qalaya waa maxay dadku bal ha isweydiiyaan su-aashaas haddii la idhaahdo ilaahay baa loo qalaya subxaana tacaala oo loogu dhawaanaya waxaan lenahay niyadu waa fiican tahay markaa ilahay baa lagu weyneynaya loogu dhawaanaya hadii la qasigaagu waa fiicay laakiin ilaahay muu sharciyey in xabaalaad dushooda wax loogu qalo marka markay ugu yartay maxay noqonaysaa hadduu qasigaagu saa yahay bidacay noqonaysa oo cibaadaadka in xabaalaha lala doontaa waa mamnuuc fi shariica alislaamiya cibaado ama gawrac ha noqoto ama salaad ha noqoto ama duca iyo barya ha noqoto laakin waxaan lenahay dadka maanta xabaalaha geeya xoolaha ay qalayaan waxay u qalayaan way iska caddahay waxa weeyaan waa maragmadoon iyaga haddaad weydiisto aad tidhaahdo war haddaynu qali weynaynu siyaaradii aw hebel dhigi weyno maxay nagu dhacaya waxay ku odhanayaan dee waxay nagu dhacaya abaar xoolaha xanuun baa inagaga dhacaya awliyada ina karaameynaysa caafimaad baynu waayeyna cudur baa laynagu sallidaya bahalaa laynagu sallidaya marka xoolahan waxay u qalayna xabaalaa dushooda geeyayaan sheekan xabaasha ku jiray ka baqanayaan markaa waa la iska laaluushaya si aanu dhibaato ugu geysan bay iska laaluushayaan oo sanadkiiba neef ay uqalayan si ay waxyaaba isleeyin u bixinayaa isagu ama sabab buu unoqonaya u helaan ayay ugu qalayaan mar haddii gawracaasi markaa uu ku dhisan yahay in la weyneynayo ciddaa loo gawracayo in laga baqanayo o layskaga laaluushayo in wax lagaga doonayo gawracaasi wuxuu noqonayaa shirki waayo gawraca ah, ujeedooyinkaa laga leeyahay ilaahay oo qura ayuunba xaq u leh cid kale haddii loo leexiyana waxay noqonaysaa cibaadadiiyo cid kale loo leexiy ayib marka sheekhu markuu yihi baabu ma jaa fi dabxi ligayr illah meel kale fatwo kale uu leeya buu ku caddeeye wuxu uhi faidaa dabaxa alinsaanu shayan ligayr illahi tacdiima lahu hadduu insaanku cid aan ilahay waxu gawraco ama tina noqoto ama ama cid nool ama cid dhimata weyneynu weyneynaya awgeed watadallulan iyo dullaynuu isku dullaynaya wataqaruban ilayh kama yataqarabu bidalika wayucadimu rabba kana mushrikan biاllahi caza wajal waqawlu lahi tacaala waqawlu lahi tacaala qawlka ilahi ui qul waxaa tiraa ina salaatii salaadayda iyo wanusukii gawracayda iyo wamaxyaaya noloshayda iyo wamamaatii dhimashaydu lilahi bay usugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaaday laa shariika low cid la wadaagtaa ma jirto marka aayaddu waxay tilmaamaysaa salaada iyo gawrucuba inay yihiin cibaado haddii salaada cid kale loo tukado siday gaalnimee shirki unoqonayso iyo haddii cid kale loo gowracana ay shirki iyo gaalnimo unoqonayso marka dabxu ligayr illah inuu shirki yahay ayaa aayaddu tilmaamaysa xidhiidinta salaada lala xidhiidiyo awgeed waxa ayaddu marka ay tilmaamaysaa gawraca iyo salaadu inay cibaadaadka waaweyn ka mid yihiin in ilaahay loo gaar yeelaana ay waajib tahay lilahi rabbi alcaalamiin oo cid kalena waxba laga siin waxaa kaloo aayadani radinay ku tahay kuwa calmaaniyiinta ee qaba faslu diin can ilxayaat nolosha iyo diinta in la kala saaro oo noloshayda iyo dhimashadaydaba yaa leh lilaahi rabbi alcaalamiin ilahay baa maamulaya marka diinta ilahi in lagu maamulo ayaana waajib wa qawli ilah ui fasalli utuka lirabbika rabbiga utuko wanxar rabbigaa u gowrac marka rabbigaa u tuko sida ay salaadii cibaado ugu noqotay ayaa rabbigaa u gawracna gawriguna gawricuna cibaado ugu noqdo saa salaada haddii cid kale loo leexiyo shirki ay u noqonayso ayaa gawraca haddii cid kale loo leexiyana shirki u noqonaya can caliyin radia allahu canhu qaala wuxu uhi xadathanii waxaa ii waramay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biarbaci kalimaat afar weedhood buu rasuulku ii sheegay lacana allahu ilahay an acdala buri rasuulku man dabaxa qofka u gowraca ligayr illahi cid aan ilaahay ayn lacana allahu ilaahay ha nacdalo man lacana qofka caayo waalideyhi labadiisa waalid ama in la caayo sababu noqdo lacana allahu ilaahay ha nacdalo man aawa qofka soo hooya oo qaryo muxditan mid diinta wax ku soo daro mubtadic qofka difaaca ama mid dadka arrimahooda dhibaato kusoo kordhiyo qof dilay oo kale ama wax xaday lacana allahu ilaahay ha nacdalo man hayara qofka bedelo manaara alardi calaamadaha dhulka oo ijaarkiis eh, seeskiisii oo kala durkiya habeenkii intuu kusoo gudo oo jagada naga kale ku durkiya ama iijaarkiisi oo kala durkiya wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wasala allahu cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalama tasliima kasiira samsamka ee dadku ay soo qaataan wuxuu ujeeda baan umalaynaya inay barakaysayi nacam biyaha samsamku inay yihiin maamun mubaarak biyo barakaysan rasuulka ayaa sheegay sala allahu caleyh wasalam oo xanuunkana dawo ka ah qofkana waxa weeyaan raashin unoqon karo gaajada waxa weeyaan ka biinaya